ta kale waxaa la diidan yahay kan la baxaya iyo yani waxoogaa kibir ah kibir iyo isla weynin bay ku dhalin sidaa daraaddeed walow qalbiga haba ka mannaato macnaheeda saxday ku tusayso qalbigu yuusan uba qastine lama ogola way macna oo waa la adkeeyey saas wey wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay haddii uusan ruuxu u qastin macnihii macnaha waxa weeyaan maaratay baabka inoo soo socda baabkuna socdo araabicatu masalada afraadi waxa weeye atafatunu in la fahmo oo la kaso anna haada arrinkaasi liajli illaahi subxaanahu ilaahay dartii inuu yahay maxaa loo diidan yahay magacyahan ilahay dartii baa loo diidan yahay oo ilaahay baa iskale wey macna waxaa loo diidan yahay ilaahay keligii baa iskale ilaahay wixiisa yaan la fargelinin saasaa loo diidan yahay macna dad markaa qudaad fiican iyo madax fiican iyo yaa loo diidanaa magacyahan oo caadiliin ahaa kuwo fusaaq ah oo faajiriin ah oo yaani waxa weeye dad iyo diintoona aan u aabayeeleynin wax alla waxay baabi'in karaan baabi'inaya ilaahay xarigiisana gooyey marka la yidhaahdo qaadi alqudaad iyo xaakim alxukaam iyo suldaanu salaadiin iyo magacyaha noocaasoo oo kale marka loo bixiyo waa laba dembi oo isdul saaran way waa been iyo magacii la diidanaayo dad loo bixiyey wa labadaasoo isdul saaran wa labaduna kala daran oo bee waxay ku noqonaysaa nin wuxuusan macnaha waxa weye xataa ku dhoweyn hadduu qaadi aha laa xataa waxba ihaanla qaadi xataa maa xaakim qumar xataa maa sidaas way macna inta badan magacyahana waxaa la baxa dadka aan suluuq ahaan iyo akhlaaq ahaan hagaagsanayn si ayna dadku marka uga didin oo looga cararin oo hogaankooda ayna uga hoos bixin magacyay doonayaan inay dadku haystaan magacyo ra'yul caamkaa la doonaya in lagu khayaamo dadkaasaa inta badan la baxa lakiin ruux hadduu akhlaaq leeyahay oo dhaqan fiican yahay dadku dhaqankiisaas iyo akhlaaqdiisaasay ku xilmayaan magac saasaba uma baahna man magac saasaba oo dadka uu ku siro uma baahna dadka akhlaaqdiisaa soo jiidanaysa iyo dhaqan wanaagiisa laakiin markuu dhaqan ka aradan yahay iyo akhlaaqda markaa wey markuu isleeyahay magacyo waaweyn oo dadku macnaha lagu kediyo la bax macnaha saasay u baabu ixtiraami asmaa illaah magacyaha ilaahay oo la ixtiraamo tacaala korhaye wa takyiiri lismi iyo magacii in la bedelo liajli daalika ixtiraamkaa dartii in loo bedelo wuxuu baab u yahay ilaahay magacyihiisa in la ixtiraamo oo la qadariyo ixtiraamkaa marka waxaa ka mid a magac ilaahay addoon la baxay haddii la arko in la bedelo oo magacaasi laga bedelo magac kale loo bixiyo sidaas way macana magacyaha maxaa yeele ixtiraamidda ilahay magacyihiisa la ixtiraamo waa ixtiraamkiisii waay isagoo la ixtiraamay waayo magacyihiisa oo la liido ama meel lagaga dhacana isagoo meel lagaga dhacay ka dhigantay saas man magacyaha marka laba qaybood waaye magacyaha ilaah qaar isaga mooye cid kale aysan laba bixi karinba sida allah oo kale alraxmaan oo kale rabbulcaalamiin oo kale melikul soo marno oo kale magacyo isaga oon mooye cid kale aynan la bixi karin kuwaa weeye kuwa haddii lala baxo in la bedelo ay tahay magacyo waxaa jira ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacala laakiin addoommadu ay la bixi karaan oo waxaa ka mid a ah maalan alraxiim oo kale raxiim samiic oo kale basiir oo kale sifaadna way noqon karaan waxay magacyo loola bixi karaa markii sifada ay ku tusayaan laga qaawiyo maalan alraxiim naxariis buu ku tusaya ayadoo sifadii iyo tilmaantay kutusaysay naxariistaa la milicsanayn yaa ruux loo bixiyey alraxiim baa loo bixiyey isla markaa waa magaca jaamiduu isaga u yahay magac jaamidoon macno kutusaynin buu u yahay laakiin sifadii uu ahaa iyo macnuhu kutusayay waa laga jeedsaday oo loolama jeedo hadda sidaasoo kale hadii la yidhahda maalan basiir oo kaleeta iyo samiic iyo markii sifadii iyo macnaha kutusayeen laga dhartiro oo laga qaawiyo way bannaan tahay baa laleeyahay saas maana ahaan xataa in loogu tilmaamo makhluuqana ayada lafteedu way bannaantahay iyagoo sifo looga dhigayo magac looga dhigayne way bannaantahay macnaha oo dhinba leh oo in badan baa ilaahi subxaana wa tacaala uu ku sifeeyaa makhluuqaadka basiir iyo samiic iyo inay yihiin macna nebigana salawatullahi wasalaamu calayh raxiim baa lagu sifeeyey qur-aanka dhexdiisa raxiim laakiin makhluuq lagu sifeeyey alraxmaan weligaa arkimaysa allah ma jiro wax lagu sifeeyey rablcaalamiin ma jiro saas man marka magacyahan ehel oo la ixtiraamo ayuu baabu yahay can abi shurayxin abu shurax waxaa laga warinaya annahu abu shurayx kaana wuxuu ahaa yukna mid loogu kinaayoodo oo kinaayo looga dhigo abalxakam magaciisa waxaa la yidhahdaa haani ibnu yaziid alkindi saxaabi buu ahaa marka kunyadiisa waxay ahayd abalxakam ayb faqaala lahu nabiyu sal lay sl nebigaa wuxuu ku yidhi ina allaha alle huwa isaga ayaa alxakamu ninka cidda inuu wax kala xugmiso mudani alla wey wa ilayhi xaggiisuna alxukmu xugumna xaggiisuu u noqon xaggiisuu xugum jiraa ayb fa qaala wuxuu yidhi ninkii baa odhanaya ina qawmii hadalka wuxuu ka dambeeyey su-aal buu nabigu weydiiyey salawatullahi waslamu caleyh maxaa abalxakam lagugu naaraysa maxaa macnaha waxa weye abalxakam kunyadaada looga dhigay buui fa qaala wuxuu yihi ina qawmii tolkay ida ikhtalafuu hadday isku qabtaan fi shayin wuxuun hadday isku khilaafaan atownii way ii keenayaan way imaanayaan faxakamtu baynahum markaasaan kala xugmin jiray fa radiya markaasay ku raalli noqonayaa kila alfariiqeyn labada kooxood ee ishaysta mid walba waa ku qancaya marka kala xugmiyo saas daraaddeed bay abalxakam iigu bixiyeen abalxakam macnaha waxaa weeyaan xukminta ninkii xaqa u lahaa way macnaha kii xaqa u lahaa aabbihii saasay ugu magacaabeen faqaala nabigu wuxu uhi sal ly slam ma axsana haada ma axsana haada wanaag badanaa kaas maxaa wanaag badnaysiiyey yani dadka oo la heshiisiiyo oo la kala saaro famaa laka maxaa kuu sugnaaday min alweladi caruurta xaggooda imise caruuraad leeda qaala wuxuu ihi shurayxun wa muslimun wa cabdillaah saddexaasaan leed qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam faman akbaruhum koodee ugu da-weyn qaala wuxuu ihi ninkii shurayxun kaasaa ugu weyn caruurta qaala nebigu wuxuu uhi sal ly slm faanta adigu abu shurayxin abu shurax baata rawahu waxaa wariya abu daawuud wa kayruhu xadiidku waa xadii saxiixa xadiidku waa xadiis saxiixa ayb xadiidku marka wuxuu ina tusayaa ninkaas abalxakam lay odhan jiray yani nin taqriiban wuxuu ahaa yani murti badan oo caqli badan oo dadka bulshadiisa marka uu dhex joogo wixii loo keene ee laysku haysto si fiican u kala saara markuu kala saaro kadibna cid walba way ku qanci jirtay wax ishaysi iyo muran dambe ma lahaan jirin dadkiisii marka uu arrintaa u samayn jiray baa marka magacan fiican u bixiyey ama alxakam u bixiya xakamka waxaa la yidhahdaa almustaxiqu an yakuuna xaakiman cidda mudan inay xaakim noqoto ayaa xakam la yidhahda garsoore inay noqoto o addoommada kala saarto ciddaasa xakam la yidhahda marka xakamku waa ilaahay magacihiisa mid ka mida waa alxakam ilaahay magacihiisa mid ka mida waa marka wuxuu noqonayaa macnihiisa marka la fasiro yani kii alla aabba u ahaa oo kaleeto macnaha aballaahi oo kale ka dhiganta abalxakam waxay ka dhigan tahay aballaahi oo kaleeto alle aabihii oo kale noqonaysa macnahaasu marka macno taa sida waa macno khaldan wey macnaha oo xun xakamku marka ilahay baa iskale subxana wa tacala waana magacihiisa mid ka mida ta labaadna xukumka iyo addoommada uu kala garsoorintiisu ilahay bay u noqonay subxana tacala xukumka laba qiimood wey xukum kowni ah oo waxyaalaha adduunka ka dhacaya ee dhacdooyinka ah oo la xukmiyo ilahay baa taa iskale iyo xukumka sharciga ah, oo addoommada oo loo jideeyo sharci ay ku dhaqmaan taana ilahay baa iskale subxana tacala marka xukum oo dhan ilaahay buu u laabani isagaana mudan cid kaloo mudanna ma ay jirto xakamkana ilaahay baa la yidhahdaa ee magacaas hala la bedela way nabigu marka waa u bedelay salawatullah waslaamu caleyh wuxuu ku yidhi caruurta aad dhashay imise way waa saddex buud magacyahood shurayx iyo muslim iyo cabdullaahi baa la kala yidhaha koodee ugu weyn saddexdooda shurayx baa u weyn buuri adigu marka abu shurayx daa tahay buu nabigu uhi salawatullah waslamu caleyh meeshii xakamka ayuu wuxuu u geliyey wiilashii wiilashiisa kii ugu da'weynaa kii curadka ahaa ayuu u geliyey macnaha carabta taqaanay qaabkanoo nagu soomaali haddaynu nahay ma naqaano ruuxu magacna waa leeyahay naanaysna waa leeyahay labadaa waxaan ahaynna waa leeyahay wax labadaa waxaan ahayn oo dheeri waxa waaye ninku ama ilmo ha dhalo ama yuusan dhalin ilmo ayuu magaciisa samaysan kadibna ilmaha magaciisa buu isu tiirinaya markaasa waxaa la odhanayaa abu cabdillaahi abu cubayda abu cabdiraxmaan abulxakam saasay la baxayaan kunyadaasi marka maysan marnaba dayn jirin inaan kunya lahayn maba jiraba saas xataa yani waxa weyaan hooyooyinka iyo haweenka xataa ummu kadaa baa la dhihi jira ummu cabdilaahi oo kale saasoo kale se macna nabigeena salawatulli waslamu aleyh waad garanaysaan abulqaasim baa la odhan jira sooma qaasim waa wiilashiisii mid ka mid marka waa qaab ay carabtu lahaan jireen macna waa ka nebigu sal lay slam odhanaya takannu bikunyatii walaa tasamu biismi kunyadayda la baxa laakiin magacayga hala la bixina saas man waa intuu nebigu noolaa salawatulh waslamu aleyh saas intuu noolaa war macnaha magaciisa in lala baxa ayna banaanayn marka yani ma waxay ahayd tasamuu biismii walaa takanuu bikunyati macnaha waxa weeyaan kunyadayda ha isku kunyayninoo abalqaasim hala bixina laakiin magacayga la baxa oo muxamed a ah man saas magaca la baxa hadaad macnaa waxa weya aada u baahataan ama aad doontaan laakiin kunyadayda hala bixina marka kunyadu saasay ahaan jirtay oo waa wixii ama ab lagu bilowdo ama macnaha waxa weeyaan lagu bilowdo yani um lagu bilowdo ummu iyo abu iyo saasoo kale lagu bilowdo macna ayaa la yidhahdaa kunyada can abi shurayxin abu shurayx waxaa laga warinayaa annahu kaana wuxuu ahaa yukna mid loogu kinaayoodo oo kinaayo looga dhigo abalxakam ayaa kinaayo looga dhigi jiray faqaala lahu nabiyu sal lay sl nabigu wuxuu ku yidhi ina allaha alle huwa isaga keligii alxakamu keligiibaa mudan inuu addoommada u kala garsooro oo kala xugmiyo isagana magacaasi leh wa ileyhi xaggiisuna alxukmu xukmin addoommada la xukmiyana xaggiisay ahaatayo isagay u laabanaysa haddii ay noqoto sharci ay ku kala xugmtagaan in loo dejiyeyo iyo haddii ay noqoto in wax la xukmiyo oo adduunka wixii ka dhacina la xugmiyaba isaga keligiibaa iskale w man adu waxba kuma lihid aakhare haddii la tagana isagaa ilahay addoommadiisa kala xugminaya subxana wa tacala adduunkana waxyigiisaa lagu kala socdaa iyo kutubtuu soo dejiyey waxyaalaha dhacayana isagaa keenaya faqaala wuxuu yihi ninku ninkii baa wuxuu yihi qaaladani waxay ka dambaysay hadalkani su-aal nebigu weydiiyey salawatullah waslamu caleyh maxaa lagugu magacaabay abalxakam maxay tahay sababka keenay taasuu kaga jawaabaya faqaala wuxuu ihi ina qawmii aniga tolkay ida ikhtalafuu hadday isku khilaafaan fii shayin wuxuun hadday isku khilaafaan oo isku qabtaan atownii way ii keenayaan way ii imaanayaan macna iyagoo iswataa faxakamtu baynahu markaasaan u kala garsooraya waan kala saaraya faradiya markaasuu raalli ku noqonayaa kila alfariiqayn labadii kooxood buu markaasi ku qancayaan xukunkaygii faqaala nebigu wuxuu yihi sal ly slam maa axsana haada arrinkaa maxaa wanaag badnaysiiye yani wanaagga nebigu dhanku kaga tilmaamaya waxa weeye asulxi bayna annaas alislaaxu bayna annaas dadku markiis hayaanoo la heshiisiiyaay wa fiicanta inaad dadka kala dhex gashahay ma xuma aadna u fiicanta famaa laka maxaa kuu sugnaaday min alweladi carruur xaggood maxaad ka leedahay qaala wuxuu yihi shurayxun wa muslimun wa cabdullah qaala wuxuu ihi faman akbaruhum kooday ugu daaweyn qaala wuxuu ihi shurayxun qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam fa anta adigu abu shurayx abu shurayx abu shurayx baa tahay marka abalxakam ma tiidiy man rawaa abu daawuud baa wariyey wagayruhu fiihi masaa'il baabkan masaa'il baa ku jirta aluula masalada koobaadi waxa weye ixtiraamu asmaa'i illaah magacyaha ilaahay oo la ixtiraamo wa sifaatihi iyo sifaatkiisa oo la ixtiraamo magacyaha iyo tilmaamaha uu leeyahay oo la ixtiraamo walow lam yaqsid yuusan uba qastinba macnaahu macnihiisa yuusan u xataa macnihiisa haddaadan u qastaynin maya lama ogola buu leeyay oo adoon u qastaynin macnihii weedhani ama kelimadani uu ku tusayey ee ilaahay uu lahaa macnihii xataa adoon u qastaynin yaan lala bixin buu leeyay meeshii macnaha waxa weeye aan doonaya inaan taxriiqiyo tanay ahayd sheekhu wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin hadalkaa walow lam yaqsid macnaahu waxbaa ku jira sidaa uu yahay sax uma aha buu leeyahy maxaa yeelay haddaan macnihii la minacsanaynin oo macnihii aan loo qastaynin way iska bannaan tahay buu leeyahy oo uu magacu yahay uun calam magac uun macnaha mujarad ahoo lala baxay hadduu yahay macnihii ilaahay uu ula baxayna aan meesha la milicsanaynin oo la fiirinaynin oo loogu magacaabin way bannaan tahay buu leeyahy maxaa yeele saxaabada nebiga sal ly wasalam rag waxaa jiray la odhan jiray alxakam nebiguna uusan magaca ka bedelin sal ly wasalam sida alxakm ibn xaari oo kale alxakm ibnu saciid ibn caas oo kale alxakm ibnu cabdilaahi aaqafi oo kale saxaabi nocaas o kale qaar xakiim la dhihi jireen way jiraan xakiim sida xakiim ibnu xisaam oo kale waa jira xakiim ibnu xaariin aaifi oo kale xakiim saxaabo badan oo la dhihi jireen waa jira oo nebigu uusan ka bedelin salawatullah waslamu caleyh marka magacan ay saxaabada loo bixiyey macnihii ilaahay uu ula baxay kelimadu ay kutusaysay lama milicsanayo lamana fiirinayo lagamana wado marka ragga loo bixiy man isaabaha oo kaleeto alisaaba fi tamyiizi saxaaba oo ibn xajar uu leeyahay kitaabkaas haddaad macnaha waxa weeye yani aad ka fiirisaan magacyo badan oo saxaabadu lahayn jireen oo sidaasoo kale waa jiraan man marka haddaan macnihii loola jeedin way iska banaan tahay buu sheekhu leeyahay oo halkaasuu tacliiqinaya man aaalidatu masalada saddexaadi waxa weye tayiir smi magicii oo la bedelo liajli daalika arrinkaa daraaddii loo bedelo ixtiraam magaca ilaaha la ixtiraamaya in magacyaha loo bedelo laba magacba waa la bedelaa magac ammaan ku tusayo meel uusan addoonku gaadhsiisnaynna gaadhsiinayo qab iyo isla weynan ku tusaya haddii ruuxa loo bixiyo waa in laga bedelo nebigu waa ka bedeli jiray salawatulli waslamu calayh xataa magacyaha waxoogaa taskiyada laga dareemayay iyo ammaanta dheeraadka ah waa ka bedeli jiray nebigu sal ly slam magacu haddii uu macno xun faa-iideynayo oo macno faa'istiina faa'iideynahayo oo wuxuu yahayna nebigu waa bedeli jiray salawatullahi waslamu caleyh magac iska dhexdhexaado ama ah, iska jaamid ah oon macnoba lahayn ama hadduu macno leeyahay macno makhluuqa u qalma ah magacyaha noocaas oo kaleta lala baxaa wey ayb ahaalisatu masalada saddexaad waxa weye ikhtiyaaru akbari alabnaa wiilasha kuwa ugu waaweyn oo la doorto lilkunyati kunyo daraaddeed loo doorto markaad doonayso inaad kunyo la baxdo caruurta kuwa yaryar hala bixina ka weyn kunya ka dhiga wey macana magaciisa isku lifaaq saasaa laga faaidaysan waajib laakiin maaha waajib maaha oo inay waajibaan waxaa kutusaya xataa waxa weeyaan adoon ilmama dhalin ayaad kunyan la bixi kartaa yani caaisha radi allahu canha waxaa la odhan jiray umu cabdillaahi soo ma umu cabdillaahi baa la odhan jiray mana wax ilmaana mayna dhalin cabdullaahi oo macnaha ay walaasheed asmaa dhashay cabdullahi bnu zubayr ayay macnaha waxa weye kunya ka dhigatay ummu cabdillaah saasay macnaha yidhahdaan marka adoon ilmaba dhalin abuu fulaan waa iska dhigi kartaa haddii adoon ilmo aadan dhalinba iyo magacaadan ilmo kaagu uusan lahaynba lagula bixi karayo caruurtaada kuwii yaryaraa inaad ula baxdana waa iska banaan iska jaais laakiin waxoogaa waxaa fiican caruurta laftooda sidaysan u dareemin markaad kii weynaa intaad ka tilaabsato kii yaraa aad magaciisa soo qaadato maxay fahmi karaan caruurta xooga kale ee xasho asoo lama fahmi karo marka ama iska daa ama ka ugu weyn la bax dadka qaarkii waxay sameeyaan gabdha hadday gabadh curada a gabadha waa laga tilaabsadaa wiil baa la raadiyaa gabadha la bax abu fulana la bax taas wey macna oo macnaha kunyo ka dhigo waa la mid eh sidaas wey macna laakiin saan sheegnayba waajib maaha hada wabilahi towfiiq sala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam bismi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وباب يهي من هزل سجي كشيسته bishayin wuxuun waxaasoo fiihi dhexdiisaba dikrullaahi ilaahay dikrigiisa uu ku yaalo aw amase bilqur'aani aw ilqur'aani aw bilqur'aani qur-aanka ku jeejeesta aw irasuuli aw birasuuli ama rasuul ku jeejeesta salawatullahi wasalaamu caleyh saas ayuu baabu yahay anaa wuxuu baabka naga hadlayaa mid ka mid a ah waxyaalaha nawaaqid iimaanka la yidhaaha ee iimaanka baabi'iya iimaanka jabiya macnaha ama buriya ayuu meesha kaga hadlayaa taas oo ah in lagu jeeseeso ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha uu weyneeyey oo sidaa dikrigiisaoo kale axkaamta sharciga ah qur-aanka lagu jeeseeso rasuulka lagu jeeseeso salawaatullahi wasalaamu caleyh taas oo waxoogaa la liido macnaha ogaa la xaqiro waxaa ka mid tahay waxyaalaha dadku ay ku gaaloobaan macnaha iimaanka baabi-iyay ka mid taha macnaha <clears throat> wa qowli illaahi tacaala iyo ilaahay odhahdiisii uu baab yahay uu yidhi wala-in sa haddaad weydiiso layaquulunna waxay odhanayaan munaafiqiintii innamaa kunnaa waxaan ahayn uun naquudu kuwa dhumbada wanalcabu oo ciyaara ciyaar iyo waxay u naga ahayd male qul waxaad tidhaahdaa abillaah ma alle iyo wa aayaatihi iyo aayaadkiisa iyo warasuulihi rasuulkiisa miyaad kuntum ahaydeen tastahzi-uuna kuwa ku jeejees laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinna kadib baad gaalowdeene waxbaha ha cudur daaranina in nacfu haddii aan cafino can daa'ifatin koox oo minkum idinka idinka mid a ah, nucadib waanu cadaabi daa'ifatan koox ayaanu cadaabi biannahum kaanuu inay ahaadeen darteed baana u cadaabaynaa mujrimiina dembilayaal macnaheed waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo wax alla wixii la leh in la weyneeyuu amray iimaankaana saa keenay shay markuu ruuxu rumaysan yahay mabda ahaan uu rumaysan yahay caadatan waxaa la yaqaanaa inuu taqdiiriyo oo qiimeeyo oo uu la weynaado shaygaas isan la fududaanin iyo sid iyo meeshaa iskaba dhigbayada caayitaan iyo aflagaadana iska badaa sidaasaa lagu yaqaanaa marka ilaahay subxaana wa tacaala sidaasuu amray oo in la weyneeyo waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub in la weyneeyo shacaa'irta ilaahi subxaana wa tacala oo axkaamtii sharciga la weyneeyo kitaabka la weyneeyo oo rasuulka la weyneeyo salawatullh wasalaamu caleyh la qadariyo saasaa ma'muura macnaha lays amray haddii marka ay dhacdo in la liido oo la fududaysto oo la quudhsado oo la aflagaadiyo oo macnaha wax wey wax laga sheego waxaa imaanaysa markaa in la gaaloobo oo dadka noocaas sameeye ay islaamka ka baxaan macnaha arrintanaa ku tusaysa oo nebiga wakhtigiisii salawatullhi wasalaamu caleyh wakhtigii nebiga ayaa waxaa dhacday <clears throat> qolyo munaafiqiin ahoo nebiga la socday sal lla alay wasalam sida inoo imaan doonta xadiidku inoo keeni doono ayaa waxay ku jeesjeeseen saxaabada nabiga sal alay wasalam waxbay ka sheegeen way aflagaadeeyeen markaasay aayaadkani soo degeen way cudurdaarteen marka maxaa waxaan idinku watay oo ugu kacdeen marka layidhi ayay marka cudurdaar la yimaadeen oo yidhaahdeen jid baan haynay oo waa lugeynaynay oo waanu ku madadaalanaynay ciyaar iyo uun waxay naga ahayd uun jidka uun dhibkiisa isku dhaafiye oo ku mara jidka uma islahayn laakiin wax qalbiganaga ka soo go-ay iyo xumaan qalbiga naga ku jirta ma ahayn cudurdaar noocaasoo kale la yimaadeen kuwiibaa marka ilaahi subxana wa tacala aayaadkan ka soo dejiyey waxaa lagu yidhi walain sa'altahum haddaad nebigo weydiiso ood ka tidhaahdo war maxaa xumaantan idiin geeyey maxaad ilaahay iyo maxaa maxaad ilaahay yani nebiga sal lay slm saxaabadiisa maxaad u aflagaadaysan haddaad tidhaahdo layaquulunna waxay odhanayaan innamaa kunnaa waxaan uun ahayn naquudu kuwa dhumbada hadalka un baa nala jiidha wey macna wanalcabu oo ciyaara yani waa uun hadalkan meesha nala derderay talabaadna waanu ciyaaraynay wax uun afka unbuu ahaaye wax qalbiga gaadhsiisan ma ahayn oo xumaan qalbiga kuma jirto wax qalbiga ka soo go-ayna ma aha alla subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi isagoo cudurdaarkoodaas meesha ka saaraya qul waxaad tidhahdaa abillaah ma ilaahay iyo wa aayaatihi aayaadkiisa kuwa kowniga ah iyo kuwa tanziiliga ah iyo wa rasuulii rasuulkiisa miyaad kuntum ahaydeen tastahzi-uuna kuwa ku jeesteesan saxaabada nebigay ku jeesjeesan salawatullah wasalaamu caleyh laakiin saxaabada nebigoo lagu jeesjeesa waxaa ka dhalanaya oo ka imaanaya ilaahay iyo aayaadkiisii iyo rusushiisii oo lagu jeesjeesay baa ka imaanaya qacan saas wey macana marka waxba ha cudurdaaranina lagu yidhi laa tactadiruu ha cudurdaaranina waxba marmarsoodka iska daaya qad kafartum waad gaaloodeen bacda iimaanikum iimaankiina kadib iimaankay lahaayeen ma afki kii afka ay ka sheeganayeen ba mise waxa weeyaan iimaan bayba lahaayeenoo mu'miniin bay ahayn laakiin iimaankoodu daciif yahay intii yaraydna marka waa waayeen mar hadday jees jees la yimaadeen labada qowlba waa la sheegaya macna iimaan bay lahaayeenoo iimaan daciif bay lahaayeen iyo ma ahee munaafiqiinu bay ahaayeenoo bacda iimaanikum waxaa laga wadaa iimaankii afka ahaa oo afka ay ka sheegan jireen in nacfu haddii aanu cafino can daa'ifatin koox oo minkum idinka idinka mid a ah. nucadib waanu cadaabi laga maarmaan daa'ifatan koox baanu cadaabi kolley idin wada dhaafi mayno bmacana kolley idin wada dhaafi cada cafin mayno qolo haddaanu iska cafino idinka idinka mid ah qolo idinka mida inaanu cadaabno waa qasab macna waanu cadaabi saasuu ilaahi subxana wa tacaala uu u sheegaya qolada la cafinayo ayaa waxay culimmadu leeyihiin waxay ahaayeen qolo iyagu aan afka wax kaga hadlin laakiin meesha goobjoog ahaa meeshii waxaan lagu sheegayey saxaabada yani wax loogu dhimeeyey ayay joogeen qolyahanayna iska raacsanayo waxaayahayo marka maynan odhan war waxaan joojiya shib bay ka yidhaahdeen qoladaasi marka dembiga waa la wadaageen oo waxay ula wadaageen meel xumaan lagu samaynayo haddaad fadhido oo xumaantii aadan yacdhihin dadka ka celin oo uga naseexaynin ood iskala fadhido xumaantaa waa la wadaagtaa macnaha qoladaasi maadaama ayagu ficlan marka wixii ayna u samaynin laakiin ay la wadaagayeen meesha joogeen waa la cafin kuwaas hadday toobad keenaan waa la cafin qolyo kalaa jiro iyaga marna aan la cafinayninoo waxaan loo cafinaynin kuwa waa la cadaabi waxaa loo cadaabayaa biannahum kaanuu mujrimiin dembiilayaal waaweyn bay kuwaasay ahaayeeno dembi weyn bay la yimaadeen sidaas wey macna marka saxaabada nabiga sal ly waslam waxaa la mida waxyaalaha yani ilaahay uu weyneeyey oo dhan ayaa la mida macna can ibni cumara cabdullaahi bni cumar waxaa laga warinayaa wa muxamed ibnu kacbin iyo muxamed ibnu kacb iyo wa zayd ibnu aslam wa qataada intooda waxaa laga warinaya cabdullaahi ibni cumar waa saxaabi saddexda nin ee kaleetabna waa taabiciin xadiidkoodii baa marka isku dhex daray isku uruuriyey macnaha wuu isku uruuriyey dakhala wuu galay xadiidu bacdihim qaarkood sheekadiisii iyo warkuu ii sheegay baa fii bacdin qaarka kale warkiisii galay macnaha way u warameen cabdullahi ibni cumarna gooni buu ugu sheekeeyey nimankan kalena gooni bay ugu sheekeeyeen ninka xadiid kasoo soo tabinayay hadalkiibaa marka isdhexgalgalayo hadalku isku hal mawduuc buu ku saabsanaa laakiin nin walba wuxuu ku gutay kelimooyin iyo weedhar uus weedho uusan ku gudan ninka kale weedha waxbay ku kala gedisnaayeen hadalkii marka waa isdhexgalgalayo hal mid buu noqday macna hal xadiis buu isla noqday oo uu ka soo saaray macna waa ka marka xadiidkii intooduba ay u sheegeen annahu amar iyo shaniye qaala waxaa yidhi rajulu nin baa wuxuu yidhi fii kaswati tabuuk duulaankii tabuuk waa duulaankii uu nabigu sanadka sagaalaad u bixi jiray sanadkii sagaalada hijiriga uu u baxay salawatullhi wasalaamu caleyh nimankii reer ruum la odhan jirayna inuu kula kulmo doonayay nebigu sal lay slam kadibna waa kasoo laabtay yani duulaanka la magac baxay wey macnaha yani kaswat alcusra duulaanka wey suuratu tawba aada ilaahay ugaga warramay subxana wa tacaala niman baa marka waxay yidhahdeen munaafiqiinta ka mid ah nin munaafiqiinta ka mid ah wuxuu yidhi maa ra'aynaa maanaan arag buuri mila quraa'inaa quraadanadan culimadanadan oo kale maanaan arag culimadanadan wax la mida ah oo kale maanaan arag haa ulaahi ee kuwan ah arqaba yaani kuwo ka waaweyn oo ka ballaadhan butuunan xagga caloosha ka caloola waaweyn walaa akdaba ka been badan alsunan xagga carabyadana walaa ajbanu ka fulaysan cinda aliqaa rag markii lays helo yani sidaasay ku yidhahdeen waxay yidhahdeen quraada waxay ka wadaan raggii yani qur-aanka akhrin jiray ee culimada saxaabada ahaa kuwaasay ka wadaan weliganaba kuwanoo kale maanan arag bay dhahen kuwa naganoo kale weliganaba maanan arag yani calool weynan iyo hunguri weynan iyo been carabka ah iyo fulaynimo oo ragba layska dhicinayn saddexdaas wax kula midaba maanan arag bay dhehen yacni waxay ka wadaan dadka quraada ay leeyihiin rasuula lahi sal ly sl rsulkaay ka wadaan waa asxaabuhu alquraa iyo asxaabtiisii quraada ahaayee macnaha macalimiinta ahaayee qur-aanka yaqaanay faqaala lahu cawfu bnu maalik saxaabiga cawf bnu maalik layihahda wuxuu ku yidhi ninkii sidaa yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka munaafiqun laakin munaafiq baad islaamka waad ku gabanaysaa urkaad gaal ka tahay la ukhbiranna waanan u sheegi buuhi rasuulalahi sal ly slm rasuulkaan u sheegi hadalkaaga nebigan gaadhsiin fadahaba waxaa tegey cawfan cawf baa tegey ilaa rasuulilahi sal ly slm nebigu aaday liyukhbirahu si uu uu sheego hadalkii fawajada wuxuu helay cawf alqur'aana qur'aankii oo qad sabaqahu kaba soo hormarayba intuu sii socday ayuuba waxyii soo degey arrintiiba ka warramay cawf markuu nebiga u tegeyba salawatullahi wasalaamu caleyhi qur baaba la akrinaya arrintii ku saabsan ayb fa arajulu ninkii baa marka yimid tala isku dhawaaqay marka meel xun bay arrintukii yimid faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inamaa kunnaa waxaanu unahayn nakhuudu kuwa dhex gala wa nalcabu oo ciyaarnaa wanataxadatu waanu iska sheekaysanaynay xadiida arakbi jamaacada iyo dadka socotadaa sheekadoodoo kale naqtacu waxaanu ku goynaynay bi isaga cani ariiqi jidkaan iskaga goynaynay jidkaanin ku marina wey macnaha ilan markaad macnaha jid hayso xogaa maaweelaad isaga baanta marka waa iskaga maaweeli iyo sheekay iska ahayd sheeko jid bay iska ahayd macnaha qaala ibni cumar wuxuu yihi kaanii waaba anigoo anduru fiirinaya ilayhi ninkaas inaad fiirinayaad mooda hadda mutacaliqan isagoo ku dhegan biniscati naaqati rasuuli lahi sal lay wasalam hasha uu nabigu saarnaa xadhigeeda isagoo ku dhegan nisciga waxaa la yidhahdaa macnaha waa xadhigga reeryada lagu xidho ama maraagdhe ama macnaha cayndhe ama wuxuundhe macna wa ina alxijaarata dhagaxaantiina tankuba waxa ay garaacayso rijlayhi labadiisa lugood bay garaacayso hasha xadhigeedii buu ku dhegan yahay reedyada ku xidhnaa dhagaxyaantuna lugahay ka garaacayaanoo hashuu macnaha daba odbahayaayoo sidaasuu dhinaca u haystaa wa huwa yaquulu isaguna wuxuu isla markaa leeyahay inamaa kunaa nakuudu wa nalcab nebigo waanu ciyaaraynay oo arinta hadalkaunbaa meesha nala maray ee halii cafiyo macna saas le waa fayaquulu lahu rasuulu lahi sal ly sl nabiguna wuxuu ugu jawaabaya abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum aayadda unbuuba nabigu akhriyay salawatulli waslamu caleyh maa yaltafitu ilayhi maba milicsanayo nabigu sal lay slam maba jalleecayo ma fiirinayo wamaa yaziiduhu ugamana kordhinayo calayhi dushiisa aayaddaa waxaan ahayn oo uga kordhinayo maba jiro hashiisu iska saare waa iska socdaa nabigu sal alay waslam maba soo fiirinayo sidii caadiga lagu aqoon jiray nabiga sal alay wasalam maaha wuu xalaaqay macnaha oo arrintanuu aada uga xumaaday ninkii marka hashuu ka laalaadaa lugihii buu macnaha waxa weye dhagaxyaanta dhulka taallaa lugaha garaacaysa nabiguna umada abayeelaya salawatullahi wasalaamu caleyh hashiisu iska saaranya iska wataa macna aayaddaa unbuu ku akrino yani waxa weye ma ilaahi iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku jeesteesteen waxbaha cudurdaaranayna waad gaalowdeene intaasaa lagu akrinayaa man looga badin maayo intaa sidaasaan macnaha hadda inaan fiirinayaa mood moodaan cabdullahi bni cumar arrinkaa isaga marka waxay kutusaysaa oo ay qisadu kutusaysaa kii aayaddu ay faa oo ilaahay subxaana watacaala diintiisoo lagu jeeseeso halista ay leedahay macnaa wax laga sheego oo ama munaafiqnimo ama gaalnimo labadaa inay udhaxayso waxaa lamida waxyaalaha ilaahay weyneeye oo dhan subxaana wa tacaala rasuulkiisa qur-aanka malaa'igta allah subxaana wa tacaala aayaadkiisa ama kowni ha noqdeen ama tanziili ha noqdeen waxyaalaha uu ilaahay weyneeyey ruuxii aflagaadeeye ama wax ka sheega ama ku jeesteesa ama waxoogaa yaro xaqiro oo yasaay waa gaaloobayaa macnaha saasay aayaddu ku caddahay iyo sabab nusuulkeedan ay saxaabadu yani waxa weya ay sheegayaan raggan saxaabadiiy taabiciinta isugu jira ay sheegayaan man ficlanna waa sidaas oo macnaha waxa weye culimadu waxay isku waafaqsan yihiin ninkii ama qur-aanka caaya ama nabiga caaya salawatulli wasalaamu calayhi ama ilaahay caayay inuu ridoobayo islaamka ka baxay murar male masalada iyada laba nin oo culimada ka mid ah iskuma hayaan waa ridoobaya maxaa yeele wuxuu u ridoobayaa qalbiga haddii wax yaroo iimaana uu ku jiraay ma uu ogolaanayo in macnaha waxa weyaan muqadasaadka waaweyn wax la yeelo iimaanka qalbiga ku jiraa diiday laakiin haddayba arintu mar haddayba gaadhayba inuu ruuxu aflagaado kula dhiirado muqadasaadkaas daliil waxay u tahay qalbigiisa xabad iimaan inaysan ku jirin xabad iimaan inaysan qalbigiisa ku jirin bay daliil u tahay macna waxaa meel loo raadini marka dadkii yani reemagaalnimada ka dhigan jiray wax ka sheega diinta iyo caydeeda iyo aflagaadadeeda iyo dadkii kuba ilbixi jirayba kuwaasaa meel loo raadinay ah, wax islaamnimo oo qulyaha loo haya haba yaraatee ma ay jirto macna ruuxa dhiiriday oo ilaahay yani waxa cay kula dhiiriday ama rasuulkiisa ama kitaabka qur-aanka hadduu macnaha waxa weeye uu muslimiinta lagu turin jirayna kuma tirsanaa hadduu gabadh muslimada qabayna waa ka furmaysa hadduu saa ku dhinto isagoo toobad keeninna qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo waa la fogeyn ama meel gooniha lagu aasi ama haddii kaleeto macnaa wax weyaan maarka gaaladaa lagu dari macna maxay culimadu ay ka hadlayaan towbad ma leeyi towbad ma leeyi man ruuxa noocaasoo kale in badanoo culimada ka mid a ah waxay qabaan towbad xataa mala xataa towbad aan ka aqbalayno ma jirtay waa un la dili haddii la helo laakiin waxaa raajixa inuu towbad leeyahy saasaa raajix xoog badan waxayla nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi in badan oo gaaladii caayi jirtay ka mida ah wax ka sheegi jirtay markay toobad keeneen toobadii waa ka aqbalay nebigu sal ly wasalam waxaa kaloo kutusaysa aayadda lafteeda in nacfu can طaa'ifatin minkum nucadib aaifa koox idinka idinka mid a ah haddaan cafino qaybta kale inaan waanu cadaab wey maana marka qoladaasi la cafinaya waa qolo toobad keentay waay towbadooda marka waa la aqbalayaa haddii towba nasuuxa uu la yimaado oo ruuxu uu si dhaba ah u toobad keeno ilaahi subxaana wa tacaala towbadda waa ka aqbalaya sidaasaa raajixa laakiin culimada qaar waxaa jira odhanaya wax toobadoo laga aqbalayaba ma ay jirto sheikhulislaam ibnu teymiya iyo ibnu cutheymiin labaduba waxa ay leeyihiin ninkii hadda ilaahay caaya subxaana watacaala ninkii alla caaya towbad waa leehebele oo towbadda waan ka aqbalanaayo xaddii la xadi lahaa waa waa ka dhacaysa laakiin ninkii nebiga caaya salawatullhi wasalaamu caleyh markuu geeriyooday kadib waxay leeyihiin la cafin maayo si kasta hadduu u muujisto inuu toobad keeno taa ma aha bay leeyihin macnaheedu in ilaahay xaqiisu iyo xaqa rasuulku xaqa rasuulku inuu ka wen yahay ma aha laakiin ilaahay xaqiisa subxaana watacaala waa cafiyaa xaqa rasuulkana sal alay slam intuu noolaa wuu cafin jiray maantase nebigu waa geeriyooday salawatullahi wasalaamu caleyh xaqii uu lahaa isagu ee ninkani ku xadgudbay ama ruuxani ku xadgudbay inuu cafiyey iyo inuusan cafiyeynin annaga ma garanayno sidaa daraaddeed waa in loo oofiyo oo ruuxaasi macnaha waxa weye xaqii rasuulka salawatullhi wasalaamu caleyh laga oofiyo oo macnaha waxa weyaan la eedsiyo man la jeedlo sidaasuu odhanaya wallahu aclam sidaas macnaha shekhulislaam ibnu teymiya iyo ibnu cuthaymiin labaduba odhanayaan macnaha oo cafiya male bay leeyihin macnaa ruuxii nebiga salawatullhi wasalaamu caleyhi wax ka sheega macna waa xagga macnaha xadka oofinta wa baabu fiihi masaail baabka masaail dhowraa ku alulaa masalada koobaad wax weye wahiya alcadiimatu waana masalada ugu weyne ana man hazala ruuxu ku jeesteesta bi haada arinkaa diinta ruuxa ku jeesteestaaye inahu kaafirun gaal waay athaaniyatu masalada labaad waxa weye ana haada arinkaas huwa tafsiiru laayati aayadda tafsiirkeedii wey fii man cid dhexdii bay ahaatay tafsiirkaasi ahaaday ciddaasoo facala samaystay daalika arrinkaa samaystay kaa man kaana ciduu dooniba ha noqdo ama munaafiq ha ahaado ama islaamnimo marka haba sheegtee ninkii arintaa aayaddu ay sheegtay ku kaca sababu nusuulkana lagu sheegay ninkii ku kacay waa gaaloobaya ninkuu dooniba ha noqdo ninkuu dooniba ha noqdo qalbigiisa ama hauga qasta ama yuusan uga qastin suurtagalba maahane macnaa qalbiga inaan looga qastin saas daraaddeed baa culimadu waxay yidhahdeen xataa waxyaalaha jahliga la isugu cudurdaaro ma ah ruuxani waa jaahil yaan la gaalaysiina xataa waxyaalaha la isugu ma ah sababta waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala waxa uu mudan yahay iyo rasuulkiisa sal ly slam wuxuu mudan yahay iyo diinta ilaahay wuxuu mudan yahay ruux muslim ah oo islaamnimoba sheeganaya ma mooga inuu garan waayo jahli uu kaga sugnaaday waa waxaan suurtagal ahayn masaa'il kale inay ka qarsoomaan waa suurtagal laakiin ilaahay inuu weyneyn mudan yahay oo diintiisu qadarin mudantaho rasuulkiisu qadarin mudan yaho malaaigtu qadarin mudan tahay nin ay ka qarsoon taha aba yaraatay ma jirto ninkii marka yani ku dhiirada aflagaadadoodii kujeesjeeskoodii wax ka sheegooda daliil waxay u tahay inuu u bareedhay laakiin jahli uusan ku xambaarin waxaa masalada aada u faahfaahiyey sheikhulislaam ibnu teymiya kitaabkiisa xadiiskii aadka u qiimaha badan yani uu ku magacaabay asaarim almasluul calaa shaatim arasuul uu ku magacaabay manaa aad buu ugu faahfaahiyey oo aqwaasha culimada iyo kulli ugu soo raray marka in la akriya aad u fiican ahaaliatu masalada saddexaadi waxa weeye alfarqu kala qaadis la kala qaado bayna anamiimati yani warxumatashiilka warxumatashiilnimada iyo namiimada dirdirka dadka laisku diro iyo wa bayna anasiixati iyo nasiixada lilaahi ilaahay dartii waa loo nasiixaynayo naseexanayo rasuuli rasuulkiisa dartii yani laba shay in la kala qaadaa meesha ka muuqata namiimada oo ah hadalka iyo warka oo la guuriyo dadka loo kala qaado isagoo la doonayo in lagu fasaadiyo oo dadka dhexdiisa xumaan lagu sameeyo xumaan macnaha laga sameeyo taasi namiima la yidhaahda haddii warkii aada xambaarto ruux intuu sii qaado jiha mas-uule ah ama cid wax ka qabanaysa uu u geeyo ujeedadiisuna ay tahay in diin ilaahay lagu difaaco in diin ilaahay lagu difaaco oo ruux khatar ku haya diinta ayuu ogaaday ruuxa warkiisii baa wuxuu gaadhsiiyey ama dowladdii ama mas-uuliyiintii ama dadkun uu isle waxbay ka qaban karaan buu gaadhsiiyey isla markaa ma aha fasaad samee ma ahee yani ruuxan xunkaa dadka halaga qabtuule sidaasoo kaleeto hadduu u sameeyo marka nasiixa lilaahi walirasuulihi lirasuulihi weye namiimo maaha macna namiimadu waa xaaraam oo dadka warka loo kala qaado loo kala gurguuriyo warxumo tashiilkaas waa xaaraamoo jannadaaba lagu waayaaba iskabadaa badaa wax kale laakiin tan dambe way banaanta macna bal inay waajib noqotaa laga yaaba wixii khatar ee islaamka kusoo food in qaabkii looga qaban lahaa aad ka shaqayso oo aada warkooda gaadhsiiso ciddii macnaa wax markaa isleeda waxbay ka qaban kartaa waa waajib wey macna taa waxay ku tusaya yani ninkii la odhan jiray cawf ibnu maalig qisada ku jiray cawf ibnu maalig nebiga salawatulli waslamu caleyh wuxuu usoo aaday ninkaa munaafiqi hadalku ka soo baxay xunkaa inuu warkiisa soo gaadhsiiyo saasuu usoo aaday nebiga salawatulli waslamu caleyh marka jaajuus ma ah nin saxaabadii nebiga salawatulli waslamu caleyh war xun ka soo tabinayana ma ah laakiin khatar aasan oo inay qaraxdo qarka u saaran ayuu nabiga soo gaadhsiinaya salawatulli waslamu caleyh si wax looga qabto macna marka nasiixada iyo namiimadu saas ku kala gedisan yihi namiimad iyo nasiixadu waa kala gedisan yihi macna alraabicatu masalada afraadi waxa weeye alfarqu kala qaadis bayna alcafwi cafi alladii cafigaasoo yuxibuhu allahu alla uu jecel yahay wa bayna alkhildati iyo ad calaa acdaai illaahi ilaha cadowgiisa lagu adkaado macnaha cafiga alla jecel yahay iyo cadowga ilaahay oo lagu ad adkaado oo labadaasoo iyagana la kala duwo oo la kala garto oo la kala saaro macna sidaas wey yacni nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh caadi waxaa u ah inuu iska cafiyo dadkii dembi gala kama aar goosto nebigu sal lla alay wasalam hadday isaga ka galaan ama wuxuu cafin karo uu yahay haaliban nebigu inuu cafiyo salawatullhi wasalaamu caleyh saas wey macna haddana qisada waxaan ku aragnay ninkii oo cudur war halaii cudurdaaro war hallay cafiyada ku hay oo hasha xadhiggeedii ku dhegan oo haddana aan juur loo odhanan in la cafiyo iska badaaye uusan nebigu xataa maaragtay fiirinaynin xataa milicsanaynin marka laba arrimood bay kala tahayoo maqaam walba marka la joogaayo wuxuu u baahan yahay ficil gooni u baahan yahay meel ad adayg bay u baahantah oo gaalada iyo munaafiqiinta iyo waxay u baahan yihiin in lagu ad adkaado cadowga ilaah in ad adayg loo muujiya u baahan yahay ashidaau cala alkufaar ruxamaau beynahum gaaladiiyo intii gaal yani gaalada la halmaasho oo munaafiqiinta ah ad adeyg baa lagula dhaqmay laakiin yani dabacsanaanta iyo nuglaantu waxay leedahay iyaduna boos bay leedahay oo waa booska dadka mu'miniinta ah ee khaldamay kugu simbirixday kugu khaldamay khalad kala galay waa in loo nuglaado loo naxariisto shaydaanka aan loogu kaalmaynin lasoo dumo yani waxa weyaan gafkoodii laysa cafiyo saas wa laakiin gaalada iyo munaafiqiin haddii hadda la cafiyo xataa hadday ku laabanayn weligood yalahood yani waa qumbula mawquuta macnaha waa mino yani wakti un sugayso inay qaraxdo un macnaha u taagan waay mar walba waxay u taagayiin islaamka si dhib ugu geysan lahay sidaa daraaddeed kuwaa in lagu adadkaado weyaan macnaha oo meel walba shayga ay leedahay munaasabka in la mariyo alfarqu bayna alcafwi aladii yuxibuhu allah wa bayna alkhildati calaa acdaa illah alkhaamisatu arinta shanaadi waxaa weeye ana min alictidaar cudurdaarka waxaa ka mid a maa laa yenbagii maa shay ayaa ka mida laa yenbagii aynan habooneyn an yuqbala in la yeelo la aqbalo cudurdaarada qaarkood inaan la aqbalin baa fiican wey maana waa cudurdaarka lagu qarinayo dembi aan la doonayn in laga toobadkeeno xumaan aan lagaba soo laabanayninba oo la doonaya in la sii wato oo mabdaa xun iyo gaalnimo iyo munaafiqnimo fushay si aada u qarsoonto cudurdaar dhiibo saaha lagaaga raalli noqdo markaa kadibna waxaaga sii wado cudurdaarkaasoo kale inaan la aqbalin ba fiican oo la diido oo la yidhahda waxba lagaa yeeli maayo macna sidaas wey baabu qowli illaahi tacaala wuxuu baabu yahay ilaahay odhahdiisi uu yidhi walain adaqnahu raxmata mina min bacdi daraa masathu layaquulanna hada lii wamaa adunu saacata qaa'imata walain rudidtu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusna falanunabi'ana aladiina kafaruu bimaa camiluu walanudiiqanahum min cadaabin qariib baabkan wuxuu baab u yahay oo sheekhu u sameeyey ilaahay nicmadiisa subxaana wa waxyaalaha ilaahay addoommadiisa uu ku galladaysto ee barwaaqada ee uu siiyo oo uu ruuxu qiri waayo mar uu camalkiisi isaga shaqadiisi iyo awoodiisi iyo raganimadiisa wuxuu ku keensaday uu ka dhigo marna uu yidhaahdo waaban mutaystayba waxa la ii siiyey waan mutaystay oo ehel baan u ahay oo waan u qalmay saa daraaddeed buu ilaahay ii siiyey marka nicmadii ilaahay subxaana wa tacaala oo loo baahnaa addoonku inuu ictiraafo oo qiro oo ilaahay inuu siiyey marka koobaad uu qiro marka labaadna inuu carabka ka mahadiyo oo ka ammaano allihiisiiye subxana wa tacala marka saddexaadna nicmada uu ku bixiyo meeshii ilaahay uu raalli ka yahay subxaana watacaala oo uusan meelaha ilaahay uusan rabin uusan marinin intaa arrintii laga rabay ayuu wuxuu ama marka horuusan qiritaankeeduba diiday ilaahay ugu qiro subxana watacaala ama marka dambuu wuxuu diidayaa inuu ilaahaygiisii afka ka mahadiyo ama nicmadiibuu meel xindhigaya macna oon loogu talagelin taasu baabkaasu kaga hadlaya baabu qowli illaahi tacaala ilaahay odhahdiisiibuu baab u yahay uu yidhi walain adaqnaahu insaanka haddaan dhadhansiino raxmatan naxariis oo minaa xaggannaga ka ahaatay min bacdi dara'a dhib kadib dhibkaasoo masadhu taabatay naxariistaasi la dhadhansiinayahay waa yani waxyaalaha necmooyinka waay sida masalan xoolo oo kale caafimaad oo kale caruur oo kale nabadgelyo oo kale waxyaalaha barwaaqooyinkaa la sisiinayo naxariis haddaa loo dhadhansiino dhib taabtay kadib ruuxa naxariista la siinaya wuu dhibaataystaa xoolaha marka la siinayo faqiir buu ahaa wuu baahnaa marka caafimaadka la siinayo wuu buko sakaraad buu ahaa marka caruurta la siinayo waxba muuna haynin dhib buu marka haystay dhibkii baa inta laga qaaday ayaa waxaa loogu bedelay nicmo loogu bedelay muxuu odhanayaa marka layaquulunna wuxuu odhanayaa haadaa kani lii anuu ii sugnaaday anaa iskale ilahay baa ku siiye ilahay soo kuma siin marka la yidhahdo war ilaahaad sheegaysa muxuu yaha waxaan anaa iskale anaa shaqaystay buu odhanay raganimadeedaan ku keenay dhididkayga xoogaya ayaan ku keensaday wamaa adunnu una malayn maayo assaacata qiyaamadana u malayn maayo qaa'imatan inay istaagayso qiyaama inay imaanaysana maba rumaysniba haye walain rudidtu haddii lay celiyo ilaa rabbii xagga rabbiga haddii la celiyana oon kaba soo qaadnaba inay qiyaama timaado xagga ilaahayna addoommada la geeyo walain rudidtu ilaa rabbi xagga rabbi haddii la ii celiyana ina lii waxaa ii sugnaaday cindahu alla agtii lalxusnaa tii ugu wanaaga badnayd wanaagkiisa ugu fiicanna xagguuba ii jiraaba haddayba kaba soo qaadnaba inay jirto waxa la yidhahdo macnaha qiyaamo falanunabi'anna bu alla leh subxaana wa tacaala waanu u warrami alladii kuwii baanu u warrami kafaruu gaaloobay bimaa camiluu waxay shaqaysteen baa looga warrami walanudiiqannahum waanu dhadhansiinaynaa min cadaabin cadaab xaggii baanu ka dhadhansiin haliidin oo kakan cadaab qallafsanna waanu dhadhansiin bu alla leeya wa tacaala macnaha markii nicmada ilaahay la siiyo oo dhibaatadii haysatay laga qaado ayuu wuxuu odhanayaa tan anaa iskale laba macnoba waa laga wadaa sida tafaasiirta salafka inoo soo socota ay muujin doonto macno waxa weeye inuu leeyahay haada lii anaa shaqaystay anaa shaqaystay oo xoogaygaan kula imi oo markaa wuxuu diidan yahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala waxaan iska siiyey ilahay baa iska kaasiiye oo kula maagay taasuu ka dagaalamaya maya anaa shaqaystay ama wuxuu ka wadaa haadaa liida wuxuu ka wadaa ilaahay inuu siiye waa ogolyahy laakiin wuxuu leeyahay waan mutaystay xaq baan u lahaa in lay siiyo xaq baan u lahaa oo sidii wax ilaahay xaq ku lehoo qasab kuleh oo kaleeto ayuu macnaha iska dhigaya markuu ilaahay ogaaday inaan mudnahay in xoolahan lay siiyo ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala laakiin haddaanan xaq u lahayn oo aanan xaq ugu lahayn oo ehel u ahayn oo dadkii xoolahan la siin lahaa aanan ahaan lahayn ahaan lahay maba laysiiyaanba saas daraaddeed xaq baan ilaahay ugu yeeshay subxana wa tacala haadaa lisaa inuu ka wadana waa suurtagal labadaa midku yidhaahdaba wuxuu haddana raacinayaa qiyaamadiibuuba inkirayaaba wax qiyaamo la yidhahdayo isusoo bixin iyo isla xisaabtanna ma jiro waa uu nolosha adduunka haye haddii kaba soo qaad aan kulaba ogolaadaba waxaad sheegaysa oo in laysa soo saari doonana haddaan kulaba ogolaadana had ilaahay agtiisa wax weyn baaba ii yaallaba oo goormaad dhigan yacni jannaaban geli wey macnaha shay waxyaalaha ilahay agtiisa yaalla kuwa ugu wanaag badan ayaan leeyahay macnaha gaal kibray baa caadadiisu saas tahay gaal kibray ayaa caadadiisu saas tahay inuu mabaadi'da oo dhanna inkiro iyo xaqa oo dhan marka xigtana ilaahay agtiisa uu wanaag ka sugo subxaana wa tacaala saas gaaladaa lagu yaqaanaa iyo inta munaafiqiinta ah laakiin mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa adduunka inay shaqaystaan oo macnaha aakhare u shaqaystaan ayagoo dadaalaya oo shaqaynaya oo rafanayo oo dhididaya haddana in ay cabsi aakhare qabaan cabsi talo xaggee lagu geyn doonaa wax ay meel dhigteen oo meel u yaallo jannaa laydin geyn la yidhahdo ma jirto rajay ka qabaan in janno la geyn doono laakiin ma huba talo ma naar baa lagu geyn ma jannaa lagu geyn cabsidaasaa ku jirta haddana dadaalkoodu waa meesha ugu dambeysay gaaladana dadaal ma laha aakharana jannaa meel u taalla sidaasa gaalada lagu yaqaano man marka intaasoo dhan buu ku kacaya haddana ilahay agtiisa waxbaa i yaalla buu leeyahay saasuu ilahay ku eedeynaya subxaana wa tacaala ibna aadamkii walain adaqnaahu dadkii haddaan dhadhan siino insaankii gaalka ahaa raxmatan naxariis haddaan dhadhan oo midna xaggana ka ahaatay min bacdi dara'a dhib kadib oo masadhu taabatay layaquulanna wuxuu odhanayaa haada kani lii anuu ii sugnaaday anaa leh xaq baanan u lahaa waana shaqaystay wamaa adunnu una malayn maayo asaacata saacaddiina qaa'imatan mid istaagaysa mid imaanaysan walain rudidtu haddii lai celiyo ilaa rabbii xagga rabbiga haddii lai celiyana ina lii waxaaba ii sugnaaday cindahu ilahay agtiisa lalxusna tii ugu wanaagga badan xaaladda ugu wanaag badan meesha unbaaban ku heli macna falanunabi'anna waanu u warrami buu alla leeyay alladiina kuwii baanu u warrami kafaruu gaaloobay bimaa camiluu waxay shaqaysteen baa lagu abaalmarin wey macna war keliya sheegsheegitaan laguu sheegsheega maehe waxaad shaqaysatay baa inta lagu sheega haddana abaalkiisa lagu siin waay walanudiiqanahum waanu dhadhansiini min cadaabin cadaaban baanu dhansiini qaliib cadaabka kan oo qallafsan ayaanu dhansiin waa cadaabka macnaha naarta wey qaala mujaahid mujaahid wuxuu yihi haadaa bicamali wuxuu odhanaya waxaa la fasiraya mufasiriintu ay fasirayaan layaquulanna haadaa lii haadaa lii kan anaa iska leh macnahaasay doonayaan inay sii cadayaan maxaa laga wadaa qaala mujaahidu mujaahid wuxuu yidhi wuxuu ka wadaa haadaa bicamali shaqadayduu kani ku ahaaday shaqadayda camalkayga dartii ayaan ku helay wa ana aniguna maxquuqun bihi mid mutaystay baan ahay yani mid xaq u leh oo gar ilaahay ugu leh inuu siiyo ayaan ahay waana shaqaystay ayb wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi yuriidu wuxuu ula jeedaa hadalkaa min cindii waxani agtaydu ka ahaaday xaggaygu kasoo fulayo aniga dadaal aan bixiyey baan waxaan ku helay saasuu odhanaya wa qowlihi ilaahay odhahdiisuu baab u yahay uu yidhi qaala inamaa uutiituha calaa cilmin cindii waxay qeyb ka tahay qisadii ninkii la odhan jiray qaaruun ninkii qaaruun la odhan jiray qisadiisii qeyb ka ayay qeyb ka tahay yani nin xoolo badan bu ilahay xoolo aada u fara badan uu siiyey marka wuu kibrey qooq iyo kibir buu muujiyey waa lala teliyey marka waxaa lagu yidhi dadkiisii baa la teliyo waxay ku dheheen laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin warniyahu kibirkan iyo qooqan iska daa dadka qooqo oo kibro oo xoolahooda ku kibra ilaahay ma jeclo subxana watacala waxaadna samaysaa wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhirata walaa tansa nasiibaka min addunya waxa ilaahay ku siiyeyna aakhara ku raadi oo aakharo yani ku beero beerba aakharo ku beero xoolaha ilahay ku siiyey islamarkaana adduunka wixii aad ku leedaha halmaamin waxoogaagii adduunka aad kulahaydna ka qaado inteeda badanna aakhara yani waxa wey ugu shaqayso oo ku raadi wa axsin kamaa axsana allahu ileyk siduu ilaahay kuugu samafalay waxaan kuu siiyeyna makhluuqaadka ilaahay ugu samafal oo xoolaha bix walaa tabqi lfasaada fi lardi ina allaha laa yuxibu lmufsidiin dhulkana fasaadka iyo xumaanta aada wadda ka jooji oo kibirkan xoolahaad ku kibraysa jooji saasay ku yidhaahdeen dadkiisii baa la teliyey muxuu ku jawaabay inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii ilaahay baa ku siiyey iyo ilaahay baa kuu sabafalay iyo warkaa ka baxa waxaa laygu siiyey xoolahan cilmi iyo garasho iyo aqoon aniga agtayda aqoon aan leeyahay baa laygu siiyey waxaa suurtagal a labadii macnee xag kusoo marnayba waa suurtagal calaa cilmin cindii wuxuu ka wadaa aqoon baan leeyahay khibrad baan leeyahay sida loo shaqaystaan aqaana raganimaa igu jirta sidaa daraaddeed dadaalkii a waxaan kusoo saaray muxuu yahay rabbiga iyo waxaad qubaysaan iyo waxbaa lagu siiyey iyo cid baa gacan kugu leey waxaas waxaas dhinac iska dhiga bule saasuu odhanaya macna yani waxa wey waa gaal qooqay wey caqlina male mabda celinna ma jiro qaala wuxuu ihi inamaa uutiitu waxa oo laysiiyey un xoolaha waxaa laygu siiyey calaa cilmin cilmi dushii oo cindii agtayda ahaaday qaala qataadatu wuxuu yidhi calaa cilmin waxaa laga wadaa calaa cilmin aqoon dusheed baa laygu siiyey minii aniga xaggayga ka ahaatay oo aan garanayo biwujuuhi lmakaasibi qaababka iyo wejiyada lagu shaqayso aqoon aan u leeyahay qaabka loo shaqaysto wax loo rogrogo faa-iido loo soo saaro khasaaro looga badbaado aqoon aan u leeyahay ee khibro aan u leeyahay ayaan ku helay macnaha odhanay wa qaala aakharuuna qolyo kaleo culimada ka mida ah waxay yihahdeen calaa cilmin aqoon dusheed baan ku helay oo min allaahi xagga alle ka ahaatay oo alla uu ii oo ii garanayo annii anigu lahu xoolaha ahlun inaan ehel u ah cilmiganaa ma isagaa cilmiga isu tiirinayo anaa cilmiga leh cilmi aan leehay baanan xoolaha ku helay miyuu leeyahy mise wuxuu ka wadaa cilmi iyo garasho alle iyo uu ii gartay xoolahan inaan ehel u ahay ma labadaasa labadaba waa suurtagal macna cilmi ilaahay iyo garasho uu gartay inaan ehel u ahay saasuu igu siiyey iyo meehe cilmi iyo aqoon anigu aan leeyahon ku shaqaystay baan ku helay labadaba waa canaa suurtaga wa kaasina macnaa qawli mujaahidin mujaahid hadalkiisuu la macnaya oo muxuu hadalka mujaahidna ahaa wa uutiituhu calaa sharafin sharaf dushii baa laygu siiyey xoolaha hadalkan iyo hadalkii ka horeeyey ee calaa cilmin min allaahi anii lahu ahlun labada hadal waa isku macno macno oo sharaf aan leeyahay iyo qiimo aan leeyahay iyo yani wanaag aan leeyahay baa laygu siiyo xoolahan ilaahay subxaana wa tacaala iigu dooray oo dadkaa kale oo dhan laigamacnaa waxa weye sadbadiyey saas o dhan abi hurayrata abu hureyre waxaa laga warinaya anahu abu hureyra samica inuu maqlay rasuula lahi sal ly sl rasuulku maqlay oo yaquulu leh ina alaaatan saddex oo min bani israaiila ree bani israiil ka mid ahaa saddex ninoo reer bani israiil ka mid ahaa abrasa mid barasla ah wa aqraca mid timalaawo ah timo ma laha wa acma iyo mid indhoolo ah ayuu ancama allahu ilaahay u nimceey caleyhi dushooda khabarkii halkaa soo gelay saddex nin oo reer bani israa'iil ka mid ahaa oo midna indhoolo ahaa midna baras la ahaa cudurka baraskaa cadcadeeya jirka ayuu qabay midna timamo ma lahayn timihii baa ka buubay saddexdaa nin buu ilaahay u nimceeyey subxaanau watacaala fa araada allaahu alla wuxuu dabcay marka an yabteliyahum inuu imtixaano saddexdoodii ayaa la imtixaanaya fabacaa wuxuu usoo diray ileyhim ayaga malakan malag buu usoo diray malag baa loo soo diray fa ataa wuxuu u yimid malagii alabrasa kii baraska qabay kii jirkiisu cadcadaa ayuu u yimid faqaala wuxuu yihi malagu marka suura binu aadam min iska soo dhigay min iska soo dhigay markaasuu u yimid faqaala markaasaa wuxuu ku yihi malagii baa odhanaya ayu shayin shay keeba axabu loo kalgacayl badan yahay ilayka adiga xaggaaga wax jira maxaad ugu jeceshahay oo lagu siiyaa macnaha maxaad codsanaysaa qaala wuxuu yihi lownun xasanun midab wanaagsan wa jildun xasanun iyo harag wanaagsan wayadhabu iyo inuu iga tago cannii xaggayga alladii ka shaygan qadaranii ay igu qurunsadeen annaasu dadku bihi isaga wax laysiiya waxaan ugu jeclahay midab qurux badan oo iisoo laabta iyo jidhkaygan guduutayoo yacni isu bedelaa midabkii caadiga ahaa aan helo jidh wanaagsan harag wanaagsan iyo waxaan dadku igu qurunsadeen inuu idhaafo oo layga cafiyo macna yani waxa weyaan qurunsiga waxa ruux markuu baras qabo dadku waa iska ilaalinayaan oo sibaa loo quursan oo lala fadhiisan maayo oo waa laga carari macnaha sidii wax qurun oo kaleetaa loola dhaqmaya macna marka dadkan waxay ugu qurunsadeen inuu dhaafo wax laysii kaasaan ugu jeclaan ayb qaala wuxuu yihi marka famasaxahu markaasuu masxay yani gacantuu mariyey meelihii xanuunsanaya macnaha cadcadaa oo dhan fadahaba waxaa ka tegay canhu xaggiisa qadaruhu qurunkii hayay oo dhan baa ka tegey xanuunkii iyo cadcadaantii iyo wixii lagu qurunsanaya o dhan baa dhaafay waa caafimaaday fa ucdiya waxaa la siiyey lownan midab xasanan oo wanaagsan wa jildan iyo harag xasanun oo wanaagsan jidh wanaagsanna waa la siiyey midab wanaagsanna waa la siiyey oo midabkiisii ah qaala markaasaa wuxuu ku yidhi malagii intaa waa la siiyey haddana wax kala codsaa laleeyahy fa ayulmaali xoolahee xoola kuweebaad axabbu ileyka ugu jeceshay inta xoolo jirtaaye kuweebaad ugu jeceshay ma geela mise adhiga mise lo-da qaala wuxuu yihi alibilu geel baan ugu jeclay aw ilbaqaru mise lo waa shaka shaka isxaaq isxaaq baa shakiyeyo waa nin ruwaadda xadiidka warinaysa ka mid a ah. ragga xadiidka soo tabinaya ayaa wuxuu shakiyey ma waxaa xadiidka uu yihi ibil miyuu codsaday ninkani oo geel ah mise lo buu codsaday labadiiba marka uu isku daba qoray sida laakiin xadiidka ka muuqatay qaybihii dambe inoo muujin doonaan geel buu codsaday geel halla siiye buui macna fa ucdiya waxaa la siiyey naaqatan hal baa la siiyey cusharaaa oo toban sid ah yani tobankeedii bilood dhammaadeen w macna inay dhasho darka u saaran wa qaala wuxuuna yidhi malagii baaraka allaahu allaha kuu barakayo ha kuu badiyo laka adiga fiiha hasha iyada hashaa ilaahay ha kuu badiyo ha kuu tarmiyo ayb qaala wuxuu yihi nabigu sal ly wasalam fa ataa wuu yimi ninkii marka saasu kaga soo tegey kii baraska qabay baraskii waa laga caafiyey